يا ويحهم ماذا جنوا وتأفكوا وأتوا بقول الجاهل الفتان ورأيت منهم أرعنا يدعو إلى سحر يحل به لدى الكهان haddii ummadi bilaa caafimaad noqoto horumar ma samayn karto haddii ummadi ay aqoonta ay caydh ka tahayna horumar ma samayn karto ardaygeenna siddeed iyo toban sannadood jaamicad dhiganayay irbad inaguma soo biiriyo يا قومنا هبوا لنصر إلهكم ونبيكم وشريعة الإحسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه رب علمنا بما جهلنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وقال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد إخوتي الأعزاء وعشرديني تحنها أها waxaynu ku jirnay qeybtii labaad sida loo sanceeyo ama loo maareeyo ama loo daaweyn karo ilaah baa dawolehe lehe xanuunnada ruuxiga ah ama xanuunada ruuxda asiiba kayfiyaadka loo tabiibo ayaynu ku guda jirnay waxaynu bilownay kolka qodob muhiim ah oo xasaasi ah oo siyaabo badan u asiiba insaanka qaar ka mida rag iyo dumarba waa nooca sixirka la yidhaahdo sixir arabd waa sixirka labada qoys ama labada ruux ee isguursado loo sameeyo ee lagu kala firdhinayo oo lagu kala xidhayo ama qof dhallinyaro ah oo guurkaba la nacsiinayo tacdiil baa isna kaa la yidhaahdaa waa baab gaaraho haddii an la aynu sixra tacdiil ka warrami doonno isaga shaabka iyo shaabadda ee la nacsiiyo guurka iyo siyaabaha loo maareeyo waa baab inoo hadhsan waxaynu ku bilownay sixriga la yidhaahdo sixra rabt wuxuuna la kowsadaa marka la isguursado ama xaaladda zawaajku uu dhaco raggana wuu ku dhacaa oo wuu asiibi karaa hablahana wuu asiibi karaa weliba haweenka shan sawir ama shan nooc ayaynu u soo sheegnay oo sixra rabdigooda uu ku dhaco marka waxaynu u gudagallay sidee loo maareeyaa sidee loo sancaynayaa waxay nala gashay kolka ilaahay subxaanahu wa tacaala siduu rasuulkiisu sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ma anzala daa'an ilaa wa anzala macahu dawaa calima man calim wa jahila man jahil ma soo dejiyo ilaahay raxmatan lilcibaad cudur ma soo dejiyo ilaahay sababtuu ku soo degaana waa asbaab iyo cudurro maxaanku dhaha dunuub ay khalqigu la yimaadeene oo sidaynu ogsoonnahay reer bani israa'iil markay khilaafeen ilaahay qowlkiisii quuluu xita nakfir lakum khataayaakum ee ka horraysay udkhulu lbaaba sujadan markii ay taa khilaafeen cudur aan adduunyada jiri jirin baa ilaahay soo dejiyey alwabaa hore uma jiri jirin nabigeennuna wuxuu inooga warramay salawaatullaahi wasalaamu calayh marka macsiyada lala soo banbaxo in cudurro aan hore loo aqoonaan jirin ay adduunyada ku soo biiri doonaan macluum weeye waynu wada garanaynaa maanta cudur kasta oo cusub oo ilaahay soo dejiyo haddana ilaahay wuxuu soo raaciyaa oo jira wixii lagu daaweyn lahaa maa anzala daa'an ilaa wa anzala macahu dawaa raxmatan lilcibaadi subxaanahu wa tacaala waa tudhitaan ilaahay uu u tudhayo addoommihiisa ayuu haddana marka ciqaabtii ay ku dhacdo ciddii samaysay mararka qaarkoodna ciqaabtu ay caamba noqoto oo khalqigoo dhan ay wada saamaynayso waa marka macaasida lala jahro waataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa markay macaasidu ay oodda iyo xadhkaha soo goosato saalix iyo taalixba way haleelaysaa waxba yaan ku daalin taas aan kusii tiigaaline xanuunkii hadduu yimaado dawadiisiina in la helo la arkay hadduu ilaahay ugu talagalay qofkaasi inuu ka kaco laba siyood baa markaa dawada loo abbaaraa mar xagga diinta iyo qur-aanka lagu eertaa oo ilaahay qowlkiisa iyo ducooyinka rasuulku uu inoo dhigay salawaatullaahi wasalaamu calayh ayaa laga dayaa ilaahayna wuu ku keenaa marna aqoon baa loo yeeshaayoo caalamkan inagu heliya arlada ee jamaadaadka ah ee makhluuqaadka kala ahbuu mararka qaarkood ilaahay dawada inoo geliya marka waxaynu ka hadlaynay haddii uu yimaado sixirka rabdiga laydha oo ah labadii ruux ee isguursaday mid ahaan hadduu haleelo masalan ninkii oo kale markuu gurigiisa joogo wax allaaliya wuxuu dareemayo mucaasharadii iyo noloshii la wadaagi jiray ma jirto haddii ay kala fogaadaan ama meel kale uu indhaha u taagana dareenkiisii iyo noloshiisii oo dhani waa caadi waxaa la kala ilaalinayaa uun labadan isguursaday ayaa la kala ilaalinayaa rabti baa la yidhaahdaa bilaadda uu sixirku ku badan yahayna rag baa ku shaqaysta oo da-yarta isguursato baad kaga qaada waynu ka soo hadalnay ilaa ninkaa saaxirka ah ee dadka haddii alla yidhaahdo inuu karaamo leeya u sheeganaya ilaa wax loo geeyo haddii laga qarsado ama guriga la dhiso mashkeladaasuu ku abuuraya oo u soo diraya shayaadiinuu ku shaqaysanayo markay sidaa tahay waxyaalaha ugu badan ee lagula tacaalo sixra rabdiga ayaynu gudagallay waxaa ka mid ahaa oo ay nala gashay shajarata sidr geedka gobka la yidhaahdo ayay inala gashay dabadeedna waynu sii dhex dhumbannay fawaa'idda uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay insaanka u leeyahay geedkaasi ayaynu casharadii hore ku soo barannay waxa kale oo aad iyo aada u anfaca maadooyinka sixra rabdiga anfaca waxaa ka mid a ah maadadda la yidhaahdo muumiya af carabiga muumiya waa maadada habeenkii dhoweyd aan idin tusayey waa maadad dhagax u eg laakiin waa dheecaan iyo muud buuruhu ay da-aan weliba buuraha dhaadheer ee shaahiqaadka ah sida himalaayo oo kale ama buuraheennan dhaadheer ee surud iyo kuwa la midka ah buuraha dhaadheer baa da-a waa milme haddii biyo lagu milo way milmaysaa haddii saliid lagu milo way milmaysaa xabag yaroo isu haysa oo iyada ilaahay ku abuuraybaa ay wadataa maadaddan waa maadad qadiim ku ah dalkeenna baynu nidhi waa maadad intay soomaalidu jirtayba maadooyinkii jiray bay ku da' tahay waxayn taa ku garanaynaa magaceeda meel kale looma soo er-, lagama soo ergisaysan meel kale lagama keenin ee soomaalida magaca u samaysatay muumiya ayaa af carabiga lagu yidhaahdaa marka intii aanay carabtu inoo imanin ilaa iyo laba kun oo sannadood iyo ka hor intaanay inoo imanin maadad la yaqaano bay ahayd waxaan saa u leeyahay maadooyinka inagu cusub oo dhan magacyadii ay inagu soo inoogu yimaadeen bay la baxaan iminka maalan moobil baa inoo yimid hore umaynaan lahaan jirin inagoo magac ulamaynaan bixin moobil baynu nidhi t v baa inoo yimi inagoo magac ulamaynaan bixin moobil ban t v baynu nidhi saacad baa inagu cusub waatanaan gacanta ku xidhanahay inagu magac umaynaan samaysanin saacad baynu nidhi roog baa inoo yimi inagu umaynaan samaysanin magacaynu leenahay roog baynu taasoo dhan waxay tilmaamaysaa inay amaah inagu yihiin iyo ergiso maadooyinkaasoo dhan wixii innaga inala da'ah ee luqadeenna la da'ah asmaa aynu inagu leenoon cidi inala wadaagin baynu ula baxnay qurac baynu nidhi garool baynu idhi jiic baynu idhi maraa baynu idhi soo arki maadooyinka nolosheenna la saan qaaday oo dhan magacyo aynu inagu leenahay ayaynu u naqaanaa wixii ergiso inagu ah ee doolaale inoogu yimidna sidii ay inoogu yimaadeen baynu u daynay taasina waa ay ka sii sahamiyaan culimmada luqooyinku luqooyinka adduunyada ka tirtirmaya bay yidhaahdaan wakhti ay noqotoba waxay uga tirtirmayaan waxa weeye adduunkii horumar buu samaynayaa ereyay cusub baa imanaya wax erey bixin oo ay ummaddaasi u samaysataa ma jiro dabeedna maadooyinkii la isticmaali jiro o dhan afqalaad baa loo bixinayaa ka iyagu hore u samaysteenna wuu ka tegayaa ka iyagu yaqaaneenna wuu lumayaa iminka maalan tusaale malqacad baynu nidhaahnaa af carabi wuxuu tirtiray magaceennii ahaa fandhaal saxni baynu nidhaahnaa wuxuu tirtiray magaceennii xeedho marka wuu sii baxayaa marka afkii wuu sii lumayaa erayo badan badan badan oo qadiim ah oo macna inoogu fadhiyey ayaa la tirtiray oo aan erayo qalaad waxaynu ummad ku nahayna waa afka waxaynu ummad ku nahay ummadi waxay ummad ku noqotaa waa laba waa dalka ay deggan tahay siday u aaminsan tahay iyo luqaday ku hadasho siday u ilaashato iminka haddii nin inagu midabihi uu yimaado oo uu af oromo ku hadlo oo luqadii af soomaaliga garan waayo markiiba waxaynu xukumaynaa ninkaasi inaanu soomaali ahayn soo ma maxaynu soomaalinimada kaga saarnay luqadii baynu kaga saarnay marka luqadu waa xikmad ilaahay bixiyo oo ilaahay aayadihiisa ka mid a ah, wakhtilaafu alsinatikum wa alwaanikum in luqadaada aada dhowrataa waxa weeyaan waa kaadhka aad ciyaarayso adduunyada aada ku leedahay waa kaadhka aada ubadkaaga aqoontaada ugu gudbin karto laakiin haddii meel kale aada wax ka raadsato dhaqankaagiina waad ka guuraysaa dhaqankii kale ee aanad la noolayna ma wadi karaysid afqalaadna ku anfici maayo marka waxaan ka wadaa maadadani waa maadad ka da'weyn intaynaan ka da'weyn intaynaan isbaranin dadka qalaad waxaynu u naqaanaa inagu xabagod baynu nidhaahnaa xabagod ayaynu nidhahnaa marka waa maadad inagu aynu iska leenahay dalkeennana laga helo laakiin kutubaha intaan aqriyayey ee aan baadhayay maadadda meelaha laga helo hal kitaab oo xusaya in maadadaasi ay dalkeenna taalla ma jiro ama afghanistan bay kuu dirayaan ama bakistan bay kuu dirayaan ama maxaanku idhahdaa meelahaasay kuu dirayaan buuraha dhaadheer leh taasina waxa weeye waa faqri ku sii dhacaya turaadkeennii dhaxalkii aynu nalahayn baynu ka faqriyaynaa faramadhnaan baynu ka taagannahay ubadkeennii waxaynu u gudbinno aqoona ma hayno marka maadadan muumiya waa xabagod weeye waa godka xabagtii ka soo da-aysay labadaasaa la isbarkisiiyey haadihi almaadda waa maadda caafimaadkeedu aada iyo aad uu u fiican yahay wax cilad ah oo side effects ay yidhaahdaan ama mudaacafaat janibiya af carabiga ku yidhaahdaan oo haddii kiniinadan aynu qaadano maxaan ku dhaha chemicalka ah waxaa la isla og yahay kiniinadaasi albaabna way kaa xidhayaan albaabna way kuu furayaan hadday xanuun daweynayaanna xanuunkiinbay ku ilowsiinayaan laakiin tamaaman xanuunkii uma tirtirayaan dawooyinkaasi markaa waxay rabaan mar walba inaad adigu suuq u ahaato oo intuu isagu soo warshadaysto mar walba uu jeebkaaga ku soo duulo lama ogolo markaa xanuunkan wax tirtira waa inuu qofkani mar walba kuu baahan yahay mar walba adiga inuu kugu xidhan yahay oo aanu kaa maarmi karaynin marka waa in lagaa ilaaliyaa inaad ka xorowdo xagga caafimaadka laba shay baa markaa caalamka la yskala dagaalamaa mid saddexaad baa soo raaci karta labada shay ee la yskala dagaalamaa waa aqoonta iyo caafimaadka maadada saddexaad ee soo raacda waa dhaqaalaha haddii ummadi bilaa caafimaad noqoto horumar ma samayn karto haddii ummadi ay aqoonta ay caydh ka tahayna horumar ma samayn karto ardaygeenna siddeed iyo toban sannadood jaamicad dhiganayay irbad inaguma soo biiriyo irbad sida loo sameeyo lama baro iska daa xataa dunta sida loo sameeyo waxaanaynu oo dhan waa dun dun sida loo sameeyaa ardaygeenna b h d wataa ma yaqaan iyagana midaan aqoonba lahayn oo maanta miyi ka soo galay baa waxaa lagu tacliiminayaa farsamo taasu markaa markiiba isagu uu mustaqil ku noqonaya kelidii istaagi karaya ardaygeennii waxaa lagu yidhi siddeed iyo toban sannadood baad waxbaranaysay wax allaaliya wuxuu adduunyada ku soo biiriyey nama jirto maca daalik haddana kibir buu sankaa taagayaa anigoo b h d wata anigoo caynkan ah anigoo caynkan ah war bal irbad igu soo biiri soddon sannadoodun baan kula daba taagnahay adduun hadhow markuu soo baxana anigu ii imanaya wuhi aabba i shaqogee haddee xaggaan kuu shaqogeeyaa waxaan tacab lahaa iyo waxaan haw lahaa o dhan ku geliyey inaan kugu nastaan rabay waa maxay haddana aniga yacni intaad siifigaaga iyo keento aabbow i shaqogee waa wax loogu talagalay in maskaxdeenna lagu cayaaro ma fahamteen marka baaraka allaahu fiikum cilmigu wuxuu u baahan yahay dhaxal luqo lagu gudbiyana wuu u baahan yahay marka maadaddan waa maadad aad iyo aada u qiimo badan habeenkii dhoweyd wax yar baan ka ka sheegnay eh, oo taariikhdeeda uun ah iyo siyaabahay ku timaado iyo intaan iminka idinku celiyay haddaba waxaan tilmaamayaa maxay anfacdaa haadihi almaadda sixirka sixir rabdiga laydhaana sidee bay u anfacdaa waxyaalaha ay anfacdo si yaroo kooban haddaan idinku dul maro waxay yidhaahdaan maadadani waxay aada iyo aada qani ugu tahay maadadda kalshiyamka la yidhaahdo ayay aada qaali ugu tahay waa maadooyinka ay lafteennu ka samaysan tahay haddii la isticmaalsiiyo ruuxa jaba markiiba laftu si dhaqso ah bay isu qabsanaysaa laba siyoodbana waa loo isticmaalayaa afkana waa laga qaadanayaa maad maxaanku idhaahdaa lafta jabtayna dushaa laga marinayaa dabadeedna kamaha ayaa loo raacinayaa labadaa xaaladood baa lafta loogu kabaa qadarka uu ka isticmaalayo marka aynu ruuxa jaba aynu rabno inaynu kabno maadadan waa la tumayaa way tunmaysaa way ridqamaysaa markaad dixiin ka dhigto malqacadahan yaryar ee kafeega muggeed iyo bikeri biya ah oo islaba rogayaad isku daraysa waad isku walaaqaysaa aroortiina mar baad siinaysaa ruuxa jaba habeenkiina mar baad siinaysaa dushana kamihii baa loo raaciyey waxaa ugu badnaan ilaa shan iyo toban cishay ku qaadanaysaa inay laftii isgaadho ilaa shan iyo toban cisho ayay ku qaadan kartaa waxa kale oo manfacada labaad ah xanuunkan dhiikarka la yidhaahdo aada iyo aad bay ugu fiican tahay aada iyo aad bay ugu fiican tahay koo iyo labaatan cisho ilaa bil baa la isticmaalaa ee wadnahana way caawisaa oo awood bay murqihiisa siisaa kolestaroolka maadadan la yidhaahdo ee xididada jidhkeenna ee dhiigga gudbiya isku xidha ee xaydha ana way burburisaa way mishaa deedna xididadii way furmaan dhiiggii markaa si fiican ayuu meelihii la rabay uu u wada gaadhi karaa qaabka loo isticmaalayaana waxaan kudhi dhiigkarka iyo kolestaroolka isku marbay anfacaysaa waa sidii kii hore oo kale unbaa tisbuun kan maxaanku idhaahdaa kafeega lagu lagu walaaqo iyo bikeri biya ah ama koob caana ah oo caano geel ah haddii aad hayso labadaasoo diiran baad ku walaaqanaysa waad cabbaysaa waxaa kaloo aada u anfacdaa shaqada beerka shaqada beerka ayay aada u anfacdaa sababta ay u anfacdaana waxa weeyaan su sunta jidhka gudihiisa ku samaysanta ama dibaddaba kaga timaadda labadaaba way la dirirtaa labadaaba way la dirirtaa waxa kalooy aad ugu fiican tahay haddii alla ka dhigo maadooyinka dhiigga la socda ee tabar gabay ee shaqadoodii ka gaabayeyna iyana way mishaa dabadeedna wixii looga baahanyayna waa lagala hadhaa wixii kalena ama saxarada ama kaadidaa lasoo raaciya waxay aad ugu dheragsan tahay fiitamiinaadka noocyo badan oo jirkeenu u baahan yahay ayay aada iyo aad u haysataa waxaa kalooy maadadani waa manfaca afraade maadadani waxay anfacdaa manaacada iyo la layidhaha difaaca jidhka dadka qaar baa u nugul cudurrada sida hargabka iyo wixii la mid mida dabayshii timaadaaba ee xanuun ay qaadsiin kartaa waxaa la yidhaahdaa immuuniyam ayaa la yidhaha waa difaaca jirka ayaa hoos u dhaca marka haddii difaacaagu uu hooseeyo difaacaaga kor bay u qaadi kartaa siiba weliba xanuunnada ku dhaca neefmareenka sida sambabada iyo wixii la mid a ah hunguriga iyo hanqalaalka intaa xanuunada ku dhaca maadadani aad bay u caawinaysaa waana la cabbayaa sidii tii horo kale loo cabbayaa intaasi waa inta guud sidee bay u anfacaysaa markaa sixra rabdiga sixra rabdiga waxay u anfacaysaa maadad baa jirta ku jirta muumiyahan oo awoodda raganimada kor u qaadda awoodda raganimada ayay kor u qaaddaa waxa kaley aada iyo aada ula dagaalantaa xaaladda rag fara badan ay ka cawdaan oo ah in biyuhu dhaqsa uga yimaadaan iyagoon kooshinkii gaadhin ayaa ragga qaarkood biyuhu dhaqsa uga yimaadaan haweenkuna dareen qaadashada istaarka ayaa raaga labadaba way anfacdaa waxaa la yidhaahdaa surcat alqadfi baa la ydhahaa ama surcat alinzaal baa la ydhaahdaa labada xaalaba aad bay u anfacdaa rag iyo dumarba waa la ama caana ku darso ama haddii alla ka dhigo biyahaagba ku darso qadarkaa ayaad ka qaadanaysaa maadooyinka had iyo jeer surcatulqadfiga aada u anfaca waxaa ka mid ah bahalkan aynu idhaa hayl haylka haylcadka hayl baa af carabiga lagu idhaa waxaa kaloo la yidhaha af carabiga xabhaan xa ba ha alif nuun xabhaan aad baad u aragteen hooyooyinka soomaaliyeed way yaqaaniin manfacada geedkan had iyo jeer caanahay ku kariyaan caanaha lagu kariyaa waa kanaynu had iyo jeer raashinka ku darsanno cad baa laydhaa waxyaalaha had iyo jeer surcatulqadfiga maxaanku idhaha la dagaalamuu ka mid yahay waxaa kaloo ka mid ah geedkan aynu nidhaahno dhegayaraha geedkan dhegayaraha la ydhaahdo isna wuxuu la dagaalamaa surcatulqadfiga iyo dacfiljinsiga labadaba uu la dagaalamaa waxa kale oo ay faa'iide ka leedahay maadadani madax xanuunka dadka madax faraha badan ka cabanaya waxay samaynayaan waxay isku darsanayaan caano diiran iyo muumiyada tisbuunka ayay isku darsanayaan sida la tajribeeyey fii khilaal khamsata cashar daqiiqa madax uu ka ba'a ruuxa caano iyo isku darsada muumiya ama xabad xabadgodaa sida badan ciddii ilaahay ku caawinayo ama uu ku ku caafinayo aad bay u anfacdaa waxaa kaloo iyana ay aada u anfacdaa oo ina wada anfacaysa tanshiid الdaakira xasuusta fahmadarada waa ka dawo fahma darrada waa ka dawo waxaa iyana halkeedaa taalloon ka warrami doonaa geedka aynu nidhaahno fooxa kandarna waa la yidhaahdaa lubaanna waa la yidhaahdaa waa maadooyinka qaniga ku ah inay fahmada kordhiyaan xifdigiiyo fahmada waana fooxaasoo kale waxaa la yidhaahdaa marka laga warramayo haddii alla ka dhigo waan ka warrami doonaa imaam shaafici raxmat ullaahi calayhi maadadaha uu aada u isticmaali jiro oo cabbi jiray bay ka mid ahay oo ilaahay ku caawiyey fahmo badan inuu yeesho waana maadad fooxaasi sidaan ka warrami doono uurayda iyo kuwaan uurka lahayn iyo nin yar iyo nin weyn iyo rag iyo dumarba ay wada isticmaali karaan waana maadad dalkeenna qani ku ah aada iyo aad baa loo helaa manaafic fara badan fara badan aynu ka warrami doonuu leeyahay waa geeda qaniya weeye xagga manaaficda marka maadadan muumiyaagu xagga daakirada iyo xifdiga aad bay ugu fiican tahay biyo yar baad ku darsan ama caanaad ku darsan ama sharaabka kalaad ku darsan eh, hadday hurdadu kugu xun tahay maalan eh, waxaad samaynaysaa oo ah inaad caano diiran iyo malab iyo iyada aada isku darsan nooca fahmada haddii aad intaa isku darsatana way sii fiican tahay caanaha iyo malabka iyo biyaha iyo haddaad isku darto muumiyaha qadarka aan soo tilmaanay oo ah marqacadda yar ee tisbuunkaa aad bay ku anfacaysaa xagga hurdaxumadana maadadan waxay aada iyo aada ugu fiican tahay xanuunka babaasiirta la ydhaah oo dad badani ka cabanayaan hadday ta gudaha tahay iyo haddayta dibadda tahayba haddayta dibadda tahay inta la milo ayaa la mariyaa afkana waa laga qaataa bararka ay samaynayso haddii aa la yidhaha malawadku way noogaysaa bararka way riddaa igfashankana way ka dilaysaa sidaasaa markaa iyana loo isticmaalaa oo way anfacdaa haddii alla yidhaahdo babaasiirtana way anfacdaa waxaa kalooy anfacdaa dhega xanuunka saliid baa lagu shiilaa oo lagu daraa saliiddaas ayaa lagu dhibciyaa dhegaha wixii maxaanku dhaa igfashan iyo garaac dhegaha ku yimaada aad bay u anfacdaa waxaa kalooy aada u dejisaa xubno xanuunka sida romatismka iyo kuwa la midka ah iyana aad bay u anfacaysaa dadka ka cabanaya maalan inay yalaalugo fara badan iyo matag iyo in dheefshiidku uu aada iyo aada daciif u yahay ka cabanaya iyaguna way isticmaalayaan oo markay wax cunaan ayay malab iyo xabago xabagodaa iyo caano saddexdaasay isku darsanayaan bacda dacaamkay cunayaan cuntada dabadeed wixii yalaaluga ahaa iyo matagii iyo qatayaankiiiyo wixii oo dhan ilaahay uu ka kaxaynayaa maadadan haddii la ridqo oo lagu daro geedka la yidhaha baabuunajka labadaas la ysku qaso oo saliid yarna lagu daro oo wejiga lagu dhaashado wejiga iftiinkiisiina way soo celisaa laalaabiyada wejiga ku dhasha ee ama gabowgu keeno ama daranyadu ay keentaiyo duruufuhu way geejisaa haddii lagu dhaashto waa muumiyaha waxaa kaloo aad u anfacaa geedkani dadka ka cabanaya qanjidhkan borostaytka uu bararo haddaanu kansar ahayne eh, barar iyo fashan caadiya ah uu qaaday uu yahay brostidekaas haddii afka laga qaato dushana laga mariyo aad buu anfacaya brostidku waxa weeye waa qanjidh muhiim u ah taranta waa qanjir wuxuu degan yahay labada xiniyood iyo duburta inta u dhaxaysa miiqaa yare labada u dhaxeeya halkaasuu fadhiistaa barar hadduu sameeyo wuxuu keeni karaa inuu kaadida xidho yaalaana dadka waayeelka abuu ah inta badan ku yimaada waxaa la leeyahay brostidekii baa bararay halkaasuu degan yahay waana qanjirka soo daaya biyahan marka ay kaa imanayaan boodboodka samaynaya ama urtan cajiinka oo kala samaynaysa waa qanjirka soo daaya qanjirka soo daaya weeyaan waa qanjir markaa taranta muhiim u ah ee hadduu bararana wuxuu xidhayaa kaadida oo tuubadii kaadida ee ka soo baxaysay ee haddii aan la idhaahdo kaadi haysta ayaa soo dulmarta tuubadaasina in yaroo cidhiidhiya ma xamaali ma xamili karto deedna tuubadaas haddii bararkaasi uu ku yimaado qofkii kaadidii baa ku joogsanaysa waxay markaa qasab noqonaysaa in kateetar la geliyo oo halkii uu cidhiidhiye qasab lagu dhaafiyo dabadeedna farsamadaa lagaga soo saaro kaadida marka dushana waa laga mariyaa haddii alla ka dhigo inta weliba caano riyaad lagu daro lagu lagu qoosho ayaa dusha laga marinayaa dhowr maalmood ilaa toddoba cisho afkana sidii aynu kuu aan kuu sheegay ayuu haddii alla ka dhigo loo isticmaalaya maadadan haddii alla ka dhigo hal mid hal ruux baan loo ogolayn inuu isticmaalo waa adcaafteeda jaanibiga ama dhibaatooyinka qofka kelyo xanuun leh ama kelyaha loo sifaynayo qofkaasi ma qaadan karo looma ogola inuu isticmaalo laba maaddaa ku jira maadada zibaqa la yidhaahdo meerkurida nisbo yar baa kaga jirta maadadan rasaasta la yidhaahde baaruudda rasaastan maxaan ku idhahdaa qumaca lagu shubo rasaastaasina way ku jirtaayoo iyana keliyaha aanu fiicnayn labadaa maadaa iyada ku jira markaa qofkii keliya xanuun qaba looma ogola inuu isticmaalo maadadan la yidhaahdo muumiyaaga intaa markaan ka gudubno waxaynu u gudagelaynaa markaa sidee loogu daweyn karaa ruqyada iyo qur-aanka way badan yihiin dhirta loo isticmaalo dariiqooyin fara badanna waynu tilmaami doonaa oo ruqyadaas ah qur-aanka sidee loogu dabiibaa xanuunkan ama sixirkan la yidhaha sixra rabtiga qur-aanka sidee loogu dabiibaa qur-aanku sidiisaba horta waa shifaa ilaahay baana sheegay waa qowluhu xaq ilaahay qowlkiisuna waa dhab weeye wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaء waraxmaة lilmu'miniin shardi waxaa ah marka qur-aanka ilaahay kugu dabiibayo inaad istiqaamo la timaado inaad toosnaan la timaado sifatu اlmu'miniin qad aflaxa almu'minuun aladiina hum fii salaatihim khaashicuun mu'min maxaa lagu noqdaa sifooyinkaa qur-aanku sheegay inaad ku sifowdo markaasuu qur'aanku ku anfacaya oo in kateeter lagu geliyo aad kaga badbaadaysa oo inaad qalliinno aad meel fogu aada aad kaga badbaadaysa oo dhibaatooyin fara badan oo aad kala kulmi lahayd gacan bini-aadmi aad kaga badbaadaysa rasuulkeenna muxamedina salawaatullaahi ullaahi wasalaamuhu calayh taargetka koowaad ee uu saxaabadiisa bari jiray waxay ahayd in saxaabadu ridwaanullaahi calayhim ay ku kalsoonaadaan ilaahay kalaamkiisa iyo tilmaamaha rasuulka salawaatu wasalaamu calayh way yar tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam qof mu'min ah oo u soo cawday oo xanuun uga soo cawday oo uu u tilmaamay dawooyinka maadiga way jirtaa iyadoo uu tilmaamayo nebigu dawooyinka maadiga ah oo waxaaba ka mid ahaa ilmihii yaraa ee samboorka lahaa ee intay hooyadihii samboorisay dhiiggu ka da'ayey ee nebigu arkay uu wuhi war maxaad ilmaha yar u dhibaysaan calaykum bi haada alcuud war geedkan isticmaala waa geedkan maanta inoo yaalle cuudalqistiga aynu nidhaahno ee dadkii maxaanku idhaahdaa xanuunkan iminka fayraskan dad badan ilaahay kaga daweeyey cuudalqasdigaa war geedkaa isticmaal buu nebigu u tilmaamay calayhi salaatu wassalaam way jirtaa mararka qaarkood rasuulku inuu tilmaamo dawooyinkan inala yaala inta badanse wuxuu dhisayay yaqiinta iyo itisaal billaahi tabaaraka wa tacaala nin saxaabi jaliil ah oo la odhan jiray cusmaan binu abilcaas radia allahu tacaala canhu wa ardaah ayaa nebiga u yimi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu nebi allow xanuun baa ihaya muddo dheerna waan la kadeedanahay jasadkuu iga hayaa rasuul allow maxaan sameeyaa xabiibullaahi muxamed salawaatu ullaahi wasalaamuh calayh u fiirso waa kelimaad la fahmayo oo qaaliya oo la xifdin karo oo qofkii ku dhaqma macalyaqiin ilaahay uu ku dabiibayo wuxuu nebigu ku yidhi saxaabigii muu odhanin baarasitamol qaado mu odhan dhiikar iska soo baan muu odhanna caynkan iyo caynkan iyadoo intaasoo dhani bannaan tahay shareeca ahaan laakiin ta ugu sahlan buu nebigu u tilmaamayay haddaad imika i tidhaahdo dhegtaadii meeday oon taa kuu taabto been maan sheegin waa dhegtaydii laakiin maxaa kaaga dhow inaan tan ku idhaahdo inaan dawo maadiya kuu diro waxaa kaaga hawl yar inaan kitaabka ilaahay kugu xidho waana xaqiiqo waad ku dawoobaysaa udcu llaaha wa antum muuqinuuna bilijaaba yaqiintay ku xidhan tahay iyo istiqaamo intaad adigu kitaabka ilaahay xidhiidh la leedahay nebigu wuxuu yidhi saxaabigii cuhmaan binu abilcaas waxaad samaysaa muslim baa warinaya xadiidku waa saxiix halka ku xanuunaysa gacanta saar dac yadaka cala aladii ya'lam min jasadika halka ku xanuunaysa gacanta saar markaad gacanta saarto meeshay doonta ha noqoto waxaad tidhaahdaa saddex jeer bismi illaah bismi illaah bismi illaah intaas ma idin dhibaysa bismi illaah bismi illaah bismi illaah haye intaa waxaad raacaysaa toddoba jeer acuudu bicizati اllaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadiru toddoba jeer acuudu bicizati اllaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadiru waa toddoba kelmadood acuudu bicizati اllaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadiru riwaayad kale waxay odhanaysaa acuudu billaahi wa qudratihi bicizat illaahi biciza ayuu ka saarayaa acuudu billaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadiru waa intaa toddoba jeer wuxuu yidhi saxaabigii radia allahu tacaala canhu wa ardaah fafacaltu sidii baan sameeyey faadhaba allaahu maa kaana bi ilaahay wuu iga tegsiiyey wixii aan tabanayey dhibaato ahaa rabbi waa iga kaxeeyey subxaanahu wa tacaala marka uusiikum marka ugu horraysa inaad kitaabka alle iyo sunnada rasuulka ku eerataan waman yatawakkal cala allaahi fa huwa xasbuhu xanuunku haddii uu faragelin bini-aadmi u baahan yahay sida maalan in dee meeshii la qalo oo dhidhkii laga soo saaro oo maashii la gooyo oo maalayadii la soo gooyo oo naftii laftii jabtay la kaba oo waxaasoo dhan shareecadu ma diidana laakiin awalan wa qabla kulli shay waa in qofka muslimka ihu uu ilaahay qur'aankiisa iyo sunnada rasuulka inuu ku eerto qur-aanka miyuu jiraa meelo khaas ah oo nebigu calaamadiye calayhi salaatu wasalaam oo uu yidhi cudurka caynkaasa aayadda caynkaasa ku daweeya cudurka caynkaasa aayadda caynkaasa ku daweeya miyuu jiraa maya aayado mukhasas ah oo xanuunnada loo takhsiisay oo sunnada nebiga ka sugnaatay waxaa keliyaynu ka haynaa mucaawidataynka oo rasuulku in badan uu yidhi war labadaas suuradood war labadaas suuradood war labadaas suuradood ka warhaya waxaanse haynaa qaacido caam ah oo qur'aankao dhani inuu dawo yahay inoo sheegaysa qur'aanka dhammaantii inuu dawo yahay ayuu ilaahay inoo sheegay subxaanahu wa tacaala waatan aayadihii aan casharka ku bilaabay waxaa ka mid ahaa wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaaun waraxmatun lilmu'miniin qul huwa liladiina aamanuu hudan washifaa shifaa iimaaniya iyo shifaa badaniya labadaba wuu leeyahay qur'aanku cidda tira waxaa loo jeedaa un xagga arwaaxdii iyo badan maxaanku dhaha caqiidadiiyo waxay soo ururiyeen wax waasic aha rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam xanuunno badan uu tilmaamay saxaabadu inay qur-aanka isku aqriyaan ilaahayna wuu ku daweeyey marka qur-aanka kariimka ah iyo ducooyinka rasuulkeennu ina siiye salawaatullaahi wasalaamu calayh intaba waa la isku dabiibayaa oo aayado khaas ah oo meel gaara ku yaala oo cudurrada loo cayimay ma jiraan xataa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ibaaxeeyey waxyaalihii la isku sancayn jiray cahdaljaahiliga haddaanay shirki ku jirin zabannadii aan qur-aankuba soo degin waxyaalihii la ysku farsamayn jiray ee dawada laga raadin jiray ilaahay uu soo dhex marin jiray in la isticmaali karo haddaanu shirki ku jirin nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u yimi asxaabteennii qaar ka mid ah waxay dhaha nebi allow waannu isa sancayn jiray oo ruqyo iyo taxaliilaan samaysan jirray maxaan ka yeelnaa wakhtiljaahiligii intaannu qur'aanku inoo iman siyaabo un baanu ula mucaamaloon jirra oo isu sancayn jirray cudurradee maxaan yeelnaabay nebiga ku yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam waa xadiid muslim baa warinaya muslim ayaa warinaya wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam acriduu calaya ruqaakum bal ii sheega waxyaalahaad isku sancaysaan acriduu calaya ruqaakum waxyaalahaad isku sancaysaan bal ii sheega laa ba'sa biruqyati sancooyinku dhib ma leh maa lam takun shirkan haddaan ilaahay wax lala wadaajinayn sancooyinka laysku sanceeye laysku dabiibo wax diinka baxa ama dembiya ma leh haddaan shirki ku jiri markaa way u soo bandhigeen maalin maalmaha ka mida ayaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam isagoo meel fadhiya waxaa warinaya xadiidka jaabir binu cabdilaahi muslim baanu ku qoran yahay wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mida ladaqat rajulan minna caqrabun waxaa qaniinay dibqallooc aleelaale ayaa qaniinay waan fadhinaa maca rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam nebigaan la joognaa ninkii markuu aleelaalihii qaniinay ayuu xanuunkii aad iyo aad ula waliilay markaasaa nin baa kacay oo nebiga ku yidhi nebi allow ma sanceeyaa ruqyo ma ku aqriyaa nebi allow yaa rasuul allah rasuulkii ilaahayow a arqaa ma sanceeyaa ninkanoo ruqyo ma ku akhriya nebigu calayhi salaatu wasalaam muxuu yidhi faqaala rasuulullahi rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi kolkaa man istataaca minkum an yanfaca akhaahu falyanfac ruuxii kari kara inuu u gurmado iscaaf siin kara walaalkiis ha u gurmado ha caawiyo waxaa markaa muhim ah oo muhim ah waxaad samaynaysaa inaanu shirki dabada ku haynin wixii kale ee caawimaad ah waa lagu ogolya maalan waxyaalaha la laysku sancayn jiray waxaa ka mid a ah, ama innaguba aynu isku sancayn jiray wakhtiga aynaan si fiican u fahmin eh, axkaamta diinta ilaa haddana weli aynu qaarkeen dabada sii hayno waxaa ka mida waxyaalaha la ysku sanceeyo haragga waraabahoo kale waa maqasheen soo harag waraabe qofka waxaa lagu rarayaa harag waraabaa loo dhiibayaa waxaa la odhanayaa haraggaa waraabaha inta aad sidata ama aad xidhan tahay jin iyo wax ku soo dhowaanayaa ma jiraan qofkii wuxuu tala saaranayaa harag waraabe soo ma ilaahay waa ka hadhayaa mid labaadna meesha way ku jirtaayoo ruuxii marka harag waraabo waraabe la soo dilo mayd ah marka haraggiisa la soo qaato alaysat najaasatan miyaana najaaso ahayn ruuxii najaaso xambaarsan salaad miyay ka asaxaysaa ka asixi mayso marka waxay yidhaahdaan waraabuhu wuxuu arkaa jinka oo haddee waa yahaye dameerkuba wuu arkaaye sida rasuulkeennu noo sheega oo nas baa sheegaya inay dameeruhu arkaan shayaadiinta iyo jibanka aydu inay arkaan shayaadiinta iyo jibanka maxaa hargaha dameeraha iyo hargaha aydaba u xidhan weydeen intaad harag waraabadaba ordaysaan oo nebigu wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam diiggu inuu arko malaa'igta maxaa diigga baalashiisa u soo qaadan weydeenoo u xidhan weydeen si ay uga cararto ilaa malaa'igta hadday jinku arko wuu ka cararayaa waa waxyaalo iska khusacbalaad oo khuraafaad ah oo maskaxdeenna lagu gumaysanayo harag waraabana jin ma celiyo waxaa qur-aanku inoo sheegay qul acuudu birabbi اlfalaq min shari maa khalaq wmin shari gaasiqin idaa waqab wamin shari الnafaahaati fi اlcuqad wamin shari xaasidin idaa xasad ninka intaasi anfici weydo ee harag waraabe magansaday ilaahay garabkiisa waa ka baxayaa mana ku liibaani doono waxaa kaloo ka mid a caada jaahiliga aynu isticmaali jiray oo xagga carabtana ay nagaga soo tallaabay geedka wegarka laydhaa geedka wegarka laydhaa waxaa la odhanayaa gabadhu markay umusho waa inay wegar qaadataa ama ilmaha yar waa inay wegar madaxa u dhigtaa maxaa looga jeedaa wegarkaasi wuxuu ka celinayaa bay leeyihiin jinka iyo waxaasuu ka celinayaa waa geed maxay kaga duwan tahay kuwii dhagaxa caabudayay iyo kuwii sanamka caabudayay markaad wagar tala saarato waxaa ka mid a maalan dad baa waxay aaminsan yihiin waxyaalahan baraarugta la xidho ee gacanta lagu qaato ayaa waxay idhaahdaan jinka iyo waxbay ka difaac tahay markay maar tahay ama wax kala tahay ama mararka qaarkood hooyooyinku intay xildiid yar xidhaan ayay ilmaha gacanta ugu xidhaan xildiid waxay leedahay xildiiddaasi waxay ka celinaysaa ilmaha jinka waxaasoo dhanina waxba kama jiraan waxaa kaaga dhow inaad caruurtaada u ruqyayso sidii nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam iyo nebiyullaahi ba ay nooga tegeen nebiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam ismaaciil iyo isxaaq markuu ruqyaynayo wuxuu odhan jiray uciidukumaa bikalimaati illaahi taama min kulli shayطaanin wahaama wa min kulli caynin laama waa xadiid saxiixa nebiyullaahi ibraahim bay ku taxan tahay dabadeedna nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam bay soo gaadhay markaasuu rasuulku intuu laabta ku qabto labadii wiil ee xabiibataynkiisa ahaa xasan iyo xusein ayuu nebigu wuxuu odhan jiray uciidukumaa bikelimaati illaahi taama min kulli shayطaanin wahaama wa min kulli caynin laama intaasaa ilaahay kaga badbaadin jira baaraka allahu fiikum waxaa kaloo ka mid a waxyaalaha dee jaahiliga ah heesahan ay saarka u tumaan heesahan ay saarka u tumaan wa min cadaati aljaahiliya waana istikaaha ligayri illaah waana dalab la dalbayo jin iyo shayaatiin inay soo degaan saarow awoowow soo deg timashaashlihiiyow soo deg iyo waxay qaadayaanee la midka waxaasoo dhani waa min caadaad oo haddii alla yidhaahdo dhib mooyaane aan dheef lahayn diiniyan wadunyawiyan marka shayga wax lagu sancaynayo waxaa lagu fiirinayaa mindaarka iyo tarbu yacni diiradda islaamkaa la saaraya war waxaasi hadaan wax shirkihii ku jirin hadaan wax shirkiyaadii ku jirin waa la isticmaali karaa laakiin hadduu dhinacun ka soo gelayo shirki lama isticmaali karo marka baaraka allaahu fiikum casharkeennan casharka ku xiga waxaan gudagelayaa sida qur'aanka loogu dabiibo sixra rabtiga in sha allahu tacaala iyo kulankeenna dambe in sha allah wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu